bilownay bil bilaha ilaahay agtii aada u weyn ka mid ah waa bisha keligeed ah oo nabigeenna uu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam bilaha xurmada leh saddexna way xiriiraan midna waa gooni saddexda xariira waxaa weeyaan dilqicda iyo dilxija iyo muxaram iyo warajab mudar ayuu nabig yidhi sal slm rajab mudar bayna jumaada wa shacbaan jumaada alaakhir ama ahaaniya iyo inta udhexaysa shacbaan ayuu nabiga ku sheegay salى اllahu عalيه wali slm waa bishaan aan ku jirna ilaahayna wuxuu leh subxaana wa tacaala ina cidaة الshuhuuri cinda اllahi اثnaa caشhara شhahra fii kitaab الlah yowma khalaqa الsamaawaati wاlأrض minha arbacaة xurum dalika اdiin اlqayim falaa tadlimuu fiihina anfusakum ayuu rabbi leh subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay tirada bilaha toban iyo laba maalintii ilaahay samaawaadka ama arlada u uumay ayuuna saa ka dhigay waxaa ka mid ahaaday marka arbacatun xurum afar xurmad gooni ah lah ilaahay amar wuxuu ku bixi subxaana wa tacaala falaa tadlimuu fiihinna anfusakum ha isdulminina dulmiga lagu sameeyo ashurxurumka iyo dulmiga lagu sameeyo bilaha kale waxaa aad iyo aad u weyn oo u xoog badan oo u dembi badan kan lagu sameeyo ashhur xurumka marka bishaan fadaa'il gooni ah oo ku soo aroortay oo saxiix ah oo aad noogu muuqata ma lahan laakiin in ay bilihii xurmada lahayd ka mid tahay oo weliba gooni ay u taagantaho shacbaan iyo ay u dhexaysa jamaad alaakhir nabigeena ayaa noo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam ducana waa jiri jirtayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu baraka iyo khayr saara bishan rajab haahay marka calcumuum bishaas ayaan bilownay marka camalka wanaagganoo la sameeyo oo iska caadiga ah iyo sidoo kale waxaa weeyaan dulmiga oo laga fogaado waxyaabaha loo baahan ya weeyaan laakiin camal gooni ah oo rajab gooni ku ah oo nusuus ku ansaxay oo hadda aad igu muuqda ma laha wallahu aclam kitaabu الzaka halkan ka bilaabana insha allah tabarak wataala kitaabu zaka zakada kitaabka looga kitaabeeyey ama kitaabka zakada hada maxalu bayaanihi kitaabu الzakaati hunaa maxalu tafsiilihi wa tawdiixihi wakaas halkaas kitaabu zaka ayaa halkaanaan ka bilaabeyna insha allah tabarak wataala zaka markii luqadda la yidhaha annama ayaa la yidhaha ziyaada annama markii xagga la yidhaahdaa isilaaxa fuqahadana waxaa la yidhaahdaa nasiibun muqadarun fii maalin muqadarin yusrafu liطaa'ifatin makhsuusatin fii waktin fii waqti waqtin makhsuus waxaa la yidhaahdaa qeyb go-on oo xoolo ah oo la siiya koox go-on oo sideedii sinfi ah oo gooni ah lana bixiya xilli go-on taas ayaa zake la yihahda waa xoolo go-on oo la yaqaano oo boqolkiiba labaat eh, laba dhibic shan ah amaba waxa loo yaqaano rubxulcushur maalka intiisa badan sidoo kale kooxda la siinana inama الصadaqaaت lilfuqaraaءi wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubhum fi الriqaab wاlghaarimiin wfii sabiil wbni sabiil sideeddaas sinfi in la siiyo tan kalena waktiga makhsuuska ahna idaa xaala calayha alxawl haddii laba iyo toban bilood ay xoolihii ka soo wareegto kuwa aan laba iyo toban bilood ku xirnan ayaa jiro waxaa ka mid ah rikaaskii duukufaareedka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah zakaat alxubuub markii beerta la gooya xilligaas ama ha ka soo wareegto afar bilood amaba ka badan ka yar ha ka soo wareegto xilligaas ayaa iyadna zakadeeda la bixiyaa iyo kuwa noocaas la nooca ah. laakiin xoolaha nool ama geela ama ariga ama looda sidoo kale lacagta naqdaynka oo waxaa weeyaan dahabka iyo fidada iyo wixii booskooda istaaga oo doolarka iyo hilan kenya iyo hilan soomaaliya iyo wamaa ilaa daalika riyaal sacuudiga iyo wix la midka oo booskooda taagan kuwa ayaga ah waxaa weeyaan waxaa la yeeli laba iyo toban bilood inay ka soo wareegto ayaa laazima inay laba iyo toban bilood ka soo wareegto waa laazim xaala cala xawl saas ayay marka ay ku waajibaysaa alcumuum zakada marka waa taa ayada weeyaan su-aashiis weydiintale waxay tahay zakada goormaa la farad yeelay ma makaa lagu farad yeelay mise madiina lagu faryeelay waxaa lagu faryeelay zakada magaalada madiina madiina iyo taariikh iyo amaba muxuu ahaa sanadkii labaad ee hijrada nabigeena sal slam ayaa la faryeelay qur-aanka kariimka ah lafdu zaka labaatan iyo lix jeer ayuu ku arooray labaatan iyo lix jeer iyada oo inama sadaqaatu lilfuqaraa oo zakada loola qasdaana hal meel ayuu ku arooray sadaqadana meelo badan ay kuso aroortay gooniah oo iska caamka ah marka zakada waa sin aلsalaa salaadii ayada waa mataana lama kala reebo lidalika sayid abubakr aلsidiiq radi اllahu taa an ardaa xilliga nabigeena u geeriyooda calayhi الsalaatu wasalaam oo dad badan ay diideen inay zakada bixiyaan wuxuu yidhi wallaahi la uqaatilanna ilahay baan ku dhartay waan la dagaalami oon la dagaalami oon la dagaalami qofkii zakada diida wuxuu ku cileeyey zakada waxaa weeyaan waa walaasha salaada weliba wuxuu yidhi wallahi low manacuunii ciqaalan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay slam laqaataltum calaa mancihi ilaah baan ku dhaartaya haddii xerag iyo dabar marka zakada ay bixinayaan neefka geela ama neefka ariga dabarka ama xeraga lagu soo xiri geela ayaa la dabra ariga lama dabr dabcan waa la hogaamiyaa ama waxaa lagu xihaa qowl waxbaa la geliyaa marka xeragaas lagu xiraa xoolahaas zakada haddii ay iga reebtaan laqaataltahum calaa mancihi waan kula dagaalama laha dagaalami lahaa diidmada ay diideen ilaan haddii zakadii la buriyo salaadina waa buri oo waxay u noqonaysaa mid loo sii mara xajka ayaa la burinaya soonka ayaa la burinaya marka arkaan islaamka haddii mid inta la qabto kadibna kow laga siiyo kuwa kalena way dhacayaan alayhi marka in arkaan islaamka u ilaaliya ayaa ka go-aan ahaa radia eh, allahu tacala an arda marka zakada booskaas ayay joogtaa boos sahlana ma ahan ma garat eh, ayada xitaa israacina eh, zakada bixid la-aanteeda iyo gaalnimada israacina ayaa jirta ya kuwa israacina ayaa jiro oo waxaa weeyaan aayad waxaa jirta zakada qofka Eh, aan bixinaynin in gaalada isku sinfi yihiin oo siyaaqaas ku soo aroorisa ayaa jirto ayadaa ma xasuustaan ya ayadda xasuusta ya allah ybaarك فيk waweyl lلmuشhrikiin ku muشhrikiinta waxaa u sugnaaday waadi naareed waa kuwa aanan zakad aanan bixinaynin aakhirana aan rumaysnayn marka waa khasaaista mushrikiinta lagu yaqaano waxaa ka mid ah inay zakada diidaan zakada xikmad aad u badan ayaa kusoo soo aroortay xikam badan baa ku jirta in la bixiyo haddii eh, ay dadka muslimiinta oo dhaqaalaha haysto ay bixin lahaayeen zakada ay dhiibi lahaayeen qof faqiir ah oo adduunkan ku sugan oo muslim lama arkeen kulli dad waxay noqon lahayd deeqtoomay oo dhaqaalo helay oo maarmay ay noqon lahaayeen laakiin ninbaa wuxuu haystaa hal bilyan ayuu haystaa oo doolar halkii bilyan oo doolar markuu haysta shilin zaka kama bixinay midaa boqol milyan haysto oo doolar shilin zaka kama bixinay ama wax yaroo muxuu iftuucu lahoo iska uusan dareerto ah oo si qaab daranoo muxuu ahaa yacni nacasnimo ah loo bixiyey waxaa laga sheekaynaya kuwa eh, zakada bixiyo laakiin si nacasnimo u bixiyo maxay ta nacasnimada loo bixina waxaa weyaan buuga u yeela halkan dukaankiisii zakadii waxaa ku waajibta inuu bixiyo sanadkan hal milyan sow maha bes qofki imaado miskiin habsoo toban shil loogu ria toban shil waa qorani labaatan shil waa qorani boqol shil wuu qorani markii sanadkii ad dhammaada wax alle wixii aad bixinayo oo dhan ayuu isku urursani kadibna zakadiisaasay ku baxday adi haddii qof dayn uu kaa qaato markuu qofkaa dayn kaa qaato ood kaa toban kun oo shilin uu kaa qaatay subax walba wuxuu kusiinaa toban shil ama wuxuu kusiinaa boqol shil maxay kuu tartay boqol shil saas ay kugu dhammaatay wax ku ay kuu tartayna ma laha marka waxaa weeyaan zakada marka haddii la bixin lahaa shaki ma lahan xikam aad u badanaa ku jirta xikmaddeeda waxaa ka mid a ah inshiraax sadri qofka zakada iyo xoolada markuu zaka ka bixiyo qalbigiisa sharraxma waxaa ka mid ah fuqarada in xaajadooda dantooda la daboolo waxaa ka mid ah in tiir tiirasha islaamka ka mida ah qofka uu taagay oo zakadii arkaan islaamka soo tawxiidkii iyo salaadii iyo zakadii sooma zakadii ayaa taagtay tawxiidkii muxuu ahda tiirkii waxaa taagtay islaamkaa taagtay waxaa ka mid ah fuqarada qalbigooda wuu huraya yani markuu qofku waxba uusan haysanin adigana baabuur qurux badan iyo guri qurux badan iyo dhaqaale iyo hortiis la marmarayso xiqdi iyo waxa ku jira iyo xanuun baa qabani waxbana ad ka siinayni laakiin markaad sanadka markuu dhamaada zakadii aad taada ugu faraqaysa wixii iga cirbaddi waa ka baxaysaa ilan wax siinta allah iskala adi malihid adigana allah asaga ku siiyey isagana allah asagaa u diiday liyabluwakum in laydinku imtixaamo qaarkiin liyabluwa bacdakum bacda intaa waxaa dheeri ah tuugnimada iyo dhaca iyo boobka inta badan waxaa keena qof qof de oo abcigiisa iska yahay fasaad iyo ijraan waa gooni laakiin asal ahaan baahi ayaa keento haddii marka sakadii dadka la siiyo wixiina waa yeeranayaan waxyaabo badan ayaa jiraan oo runtii xikama oo kusoo muxuuaha eh, zakada bixinteeda eh, la xiriirta marka baabkaas ama kitaabkan kitaab zakaat kitaab sahlan ma ahan kitaab sahlan ma lidalika inuusan sahlayn waxaa kugu daliila waxaa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala adilo u badan oo ka hadlaysa khatarta iyo culayska ay leedahay qofka zakada aanan bixinin qiyaamo marka la cadaaba si waxaa loo cadaaba yacni inaba caadi cadaabkiisa hataa waxaa weeyaan waxaa laga sii hormarinaya cadaabka weyna intaan la gaarsiin carasaata yowma alqiyaama ayaa lagu cadaabaya oo haddii xoolo ay ay ku tuman doonaan oo si adag ay muxuu ahaa ay yacni eh, cuni doonaan oo meel walba ugu istaagi doonaan haddii dahab iyo doolar iyo lacag ay ahayd inta bircanjeeroka laga dhiga ayaa muxuu ahaa saas looga soli qofki intaana la gaarin khalaaq hortoodii asaa lagu yeeli marka waxaasoo dhan waxaa cuquubada intaa la eg ay ugu soo aroortay oo mushrikiinta safkooda loo geliyey wanaagga ku jira ayaan inaba caadi ahayn wanaag aad u badan ayaa zakada ku jira marka zakadaas ahamiyadeeda wax sahlan ma insha allah tabaaraka watacaala waajibnimadeeda iyo ka tegitaankeeda in zakada laga tagay khatarta kusoo aroortay iyo dhammaanna in sha allahu tabaaraka wa tacala waan u tegi doonaa nacam xaaji cumar zakada he sanadka labaad sanadka labaad hijrada ayay ahayd waxay isku so wakti yihiin mataqaanaa haswo iyo duulaana isku wakti yihiin oo lagu xasuusanay okay axmed ay marxaban maanta waad marki waa lagu ganaaxaya inaad sheegtay aswada ta ahayd beder axsanta bas waa lagu cafiyey <laughs> maqnad aad maqnad waa lagu cafiyey qaswatu beder iyo waxaa isku wakti iy waktiga zakada la fardiga nacam xaaji ha kolleyba fattaqu llaha ma staactum haddii la hela dowlad islaam ah oo zakada qaadaysa oo xaqeedina marinaysa ayagaa la siinaya adna waa kaa dhici haddii xataa lagu qasbo lagu yidha bix oo dowlad magac islaan sheeganaysa ay ku qasabtay bix ku tirahdo oo siisa zakada waa kaa dhici adig kaa dhacaysaa lagu qasbo sanka lagaa dura oodna xataa mararka qaar laga yaaba meeshii la rabay inaan la marinin laakiin sida wanaagga badan tan qasabka on xoolo laga dhacayo inaad u niyato oo waxaa weeyaan zakadii dadkii mudnaa caadiga ee aad siisa saasaa qurux badan dadka qaar hadda waa isxilqaameen qabaaisha qaaroo soomaliya waa isxilqaameen oo culimmadoodii iyo ugaasyadii iyo raggii salaadiintaha ah, wabarradii waa iskaashadeen marka dadkii marka waxaa weeyaan iyaga ayay wax ka aruurinayaan markay ka aruuriyaan fuqaradoodii ay ku celinayaan ay ku celinayaan dad noocaasaa jiro soomaalida hadda kenyadana ay ka jirta xataa aan joogno baadiyaha la tegi khaasatan baadiyaha dadkaasa waxooda la arki kara kuwa mogta magaalada bangi ay ka buuxinayaan indhaba lama saaray laakiin geela waa muuqda baadiyaha waa kan geeli waa kan waa la tirinaya waa la yaqaana duq hebel ahaa intaasuu leeyahay adeer hebel waa intaas ina hebel waa intaas geeli waa la yaqaanaa mogta ma dhuuman kara lama qarin kara laakiin kun neefo geel wax lagu gadi karayo muxuu aha bangi ku haya ama toban kun oo neefo geela see looga qaadi wuxuu kule uraaba dayn daymi agu taagan marka waa baab kale moogta lakin baadiyaha waa la qaada meelaha qaar a a ya ha ha ha waa sax lacagta ka soo baxda lacagta ka soo baxda sanadkiiso lacag kama soo baxaysa lacagtaasba ah, ah, ayaa mxua ah, la zakaynaya laakiin ka guri ahaan gurigaana ake intaas maya y wixii ka soo baxay kaba soo qaad sanadka waxa ugu soo baxay toban milyan tobankaa milyanaa la zakaynaya haddii u cuno oo dhamaystiranad waaba dhamaatay mugta intaan la gaarin laakiin wixii marka ayada ka yeela <laughs> ayuu la sakaynaya a waxaa waa saaimada waa noo imaan doontaa haddaybafoofayn la calfina mayna taas waa waa mustathna inkastoo rag qaba ay jiraan laba jeerba waa un habal la yaray sida sida beerihii oo kale ay ka hadlayaan laakiin asal ahaan saa'imada waa nabigeenna waa sheegi doona alai sl slam xoolaha foofa ariga iyo geela iyo looda nacam caaw waxaan umalaynaa waa darsi ma jiro waa iska sheeka <laughs> a lacagta asalkii meesha laga bilaabo la fiirinaya ya waxba ma hayn maalinta uu lacagta u horeeyo helay ayaa laga bilaabaya goormay soo gashay lacagta haye markaas lacagtana waa gaartay wuu bixinaya zakada maya waa bixi iska bixi dhabaasha <laughs> laba jeerba waa bixini moogta maxaad u dibdhigani xataa cumriga inuusan ku gaarina laga yaaba wixii marka sideedaba soomaalida waxay dhahaan mataqaanaan wax xil kaa guday xoolo kuma noqdaan yacni wax hawl ku taalayo inaad fulisa lagaa rabay aad isaga bixisay xoolo kuma noqonayaan kaba soo qaad nin miskiin ah kuu soo galay ama qof qariib ah qaraabadaadii halkan socda oo dhibaysana meelahaas northstan iyo soomaaliya ka imaada isagoo ordi meelahaad ku aragtay isbitaal iyo hawle iyo wuxuu u baahan yahin boqol kun oo shil boqol kun u bahan adigana waxaad haystaa hal milyan aad haystaa kaba soo qaad hal milyan lacag yar maan qofku wuxuu u baahan yahay boqol kun naftu waxay ku leedahay boqol hal milyan waa wax yar nairobi marka la jooga wax yacni mumtanaad boqol ka bixin kartaa boqolka isaga haddii aad bixiso meel ay kuu buuxin xaaraan ma jirto haba ka yaabin waxaa intaa dheeri sii ah walaalkaana xaajadiisi ma aadan daboolin dhibaysnay intaa waxaa dheeri qalbigiisa waxaa geli war ninka walaalka nairobi joogay saasa dhaqaala haystay adoo xaaladda ah, maxaa kula qaban waay oy ku taagnaani berrina adiga ma hortegi kartid haddii aad u baahato intaa waxaa dheeri adigana ta'niibu damiir qalbigaadaad eedaynaysaa war ninka walaalka ah horna taasanay boqolkan maxay ku tari ma wax haddu siin weyd xilli hawshar la dhaafay marka weligaa cirbad kugu taagana noqoni marka sideedaba wax xil kaa guday xoolo kuma noqdaan abadan waxba kuma tarayaan maqaayadaad qof miskiin kaba soqaad kun shilna jeeb kugu jirta qof miskiina ah meelaan ka istaagay kun shil waad siisay intay ku buxin kun shil ii sheega kun shil agee waxu buxini haddii aad haysato ma xoolay ku noqona ma guriga kudhisi ma gaariga kugadi ma reeray ku biili ma muxua kiray kaa bixina maya ha ka yaabin laakiin qofkaad miskiinka wabay ku tarta xilna waa kaa gudi mid aakhira kaa gudi iyo mid adduunba soo maha marka masaladaas ku saabsan taakhiirka marka macno ma lahan inuu iska bixiyo waxa u yeelo wey mogta hay waay aan hor socono marka kitaabu zakaati zakada kitaabkeeda hunaa maxalu bayaanihi halkan meeshii lagu caddayn lahaa weeyaan baabu wujuubi zakaati zakada waajibnimada caddaynteeda ayuu baabkan u baab yahay baabu wujuubi zakaati zakada waajibnimada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo shan iyo soddonaad inuu waajib tahay ayada lagama hadlaayaba inay waajib tahay lagama hadlaayo oo xadiidkan nagu soo socdo fiiriya qaala alimaamu nasaa-i ramat lla ahbarana moxamed ibn cabdillaahi ibn camaar ilmawsili wa xaafid can mucaafa mucaafa ibnu cimraan alasdi wa iqatun caabidun rumiya hy eh, iqatun caabidun faqiih wa can zakariya ibn isxaaq almaki wa rumiya biاlqadr qaala xadaanaa yaxya ibn cabdilahi ibn sayfi waa iq can abi macbad almaki iq an ibn cabaasin radi allahu tacala anuma qal cbdilahi bn cabaas qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayh wali wslam mucaadin wuxuu ku yidhi xiina goortii bacaahu ilyman yaman ugu diray wuxuu ku yidhi nabigeena calayh sala slam innaka adigi mucaadow taatii waxaad u tegi doontaa qowman qola ahla kitaabin ahlu kitaab ah oo kitaab la siiyey ama yuhuud ha noqdeen ama nasaare ha noqdeene labadana way joogeen meesha yaman way joogeen yahuudna way joogeen oo haddaba qaar baa ku dambeeyey ayaamihii u dambeeyey hadda mar dhow ayaanta yaman uu dagaalka dhacayay kuwa dambeeya laga qaaday nasaarana wayba asalay u ahayd oo najraan iyo mantiqadaasoo dhan waa mantiqada yaman oo hadda sacuudiga dabcan dalkiisa ay ka mid tahay laakiin yaman ay ahayd marka labada gruub way joogeen inaka adig taati waxaa u tegi doontaa qowman qolo ahla kitaabin ahla kitaab ah fa idaa ji'tahum haddii aad u tagto fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu cabdinaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa ana muxameda nabi moxameda cabduhu wa ana muxameda nabi moxamed rasullah rasulka alle inuu yahay intaa u sheeg waa tawxiidkii u qaba fa inhum iyaga ataacuuka bidalika arrinka haddii ay kaa yeelaan faakbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha alla weyne caza wajal farada calayhim inuu ku faradayo khams salawaati shan salaadood fii yowmin wa habeen imaanin shan salaadood oo labaatan iyo afar saac gudahood laga raba qofka u sheeg fa inhum iyaga yacnii ataacuuka bidalik arrinka haddii ay kaa yeelaan faaqbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha alweyne caza wajalla farada calayhim inuu ku faradila sadaqatan zaka tuukhad laga qaado min akhniyaa'ihim kuwooda qaniga ah oo hodanka ah fa lagu celiya calaa fuqaraa'ihim kuwooda fuqarada ah fa inhum ataacuuka haddii ay kaa yeelaan bidalika fattaqi waxaa iska dhowrtaa dacwata almadluumi qofka laga gardaran yahay abaarkiisa iska ilaali saas ayuu nabigeena kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam ninka la yihahda mucaad ibni jabal radia allahu tacala canhu wa towxiidkii ugu yeer salaadii ugu yeer soonkii ugu yeer ama zakadii cafan ugu yeer kadibna zakadaasee la yeeli kuwooda taajirkaa laga qaadi kuwooda fuqarana lagu celini cadligaa fiiriya cadligaa fiiriya waxyaabaha noo imaan doona waxaa ka mid a ah, ikhwaani nabigeenna wuxuu leh sal اllah ala wax xaq ah amaba nasiib iyo qeyb ahoo muxamed calayhi salaatu salaam iyo aali muxamed ay ku ma jirto xoolaha la aruurina oo arkaan islaamka lagama digay haddii muxuu ahaa kaba sooqaad la dhihi laha nebi maxamed waxaa laga siiyo amaba ehelkiisa waxaa laga siiyo dadka qalbigooda maxay gelle ma warkan imtixaan waa nabina ma ahane u gaaladan sheegi xoolo aruursi ayaad usoo dhigtay laakiin ilaahay subxana wa tacala wix dhan waa ka bixiyey waxaa la yidhi nebi maxamed waa ka xaaraansanta aali muxamedna waa ka xaaraan dhammaantood nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wiil yar oo asaga u yahay alxasan ibnu cali ama xusein labadooda mid ka mid a ayaa timir zakada timirta zakada ka mid ah hal xab ayuu qaadafku geli markaasaa nabigen wuxuu yidhi kakh kakh aad buu u carantay tuur ayuu ku yidhi waa ka tuuray markaasaa wuxuu yidhi muxuu ahaa zakada awsaakhu الnaas waa dadka wasakdoodii dadkeena waxay dhihi jireen xoolaha waa dhusuq xoolaha soo iskama dhaqdi adig wasaqdi iyo dhusuq iskama dhaqdi xoolaha waa dhusuq ay dhihi jireen waa saas yacni waa dadka xoolihii wax laga soo ayaanyuufiyo laga soo aruuriwa marka uma habboona umana bannaana nebi maxamed walaa liaali muxamedin sala allahu calayh ali wasalam marka cadliga fiiriya iyo waxaan xaqnimadooda weliba waxaa weeyaan kuwii dhaqaale haystaa laga qaadi kuwii dhaqaalo in waa la siini xitaa culamadu waxay isku hayaan magaalada nairobi tusaale ahaan fuqaradooda oonan la dharjinin ma bannaan tahay in la qaado zakadii laga qaado nairobi oo la aadiye north eastern oo soomaaliya la aadiye oo meel kale la aadiye fuqaro kale la aadiye ma bannaanta iyo ma bannaana waa mas'alo laisku jijiido soo maaha intaa waxaa dheeraya zakada intay ku waajibaysaa wa zakada waxay ku waajibaysaa siddeetan iyo shan garaan oo dahab ah lacag u dhiganta haddii aad haysato zaka waa kugu waajibtay laba iyo toban bilood ay ka soo wareegtay siddeetan iyo shan gram hadda maan dahabka maku jooga cirku aaday kole ajasanay adigaa kaa dhow miiqaa u dambeys inta kugu dambeys toddoba kun may hadda shan kun meelahaasaa la sheegay shan kun iyo lix boqol meelahaasaa la sheegay may markan ugu tagay hadda u soo yar hoobtay annaga suuqaa koorqowraa bogsha meeqa meeqa shan kun iyo afar kun shan kun kaba soo qaadab hadda mar sideed kun wuu gaaray taqriiban shan kun iyo lix boqolna waa liigu sheegay usbuucan axdiisa marka eh, shan kun iyo shan boqol ka soo ama shan kun ka qaadab shan kun lagu dhuftay siddeetan iyo shan gram meeqay noqonaysaa aw calculatorka afar boqol labaatan iyo shan kun afar boqoloo kun marbaad ay xoolahada gaaraan ood muxuu ahaa kenya joogta meel kale ha ku laabina zakada iska bixi oo ay kugu soo wareegta laakiin ada saddex boqoloo kun aad haysatid waxba lagaama rabo adiga miskiin ah iska cunintaas allah ku daweeye wax zaka oo lagaa rabo haba yaraatee ma jirto saddex boqol iyo sagaashan kun lagaama rabo waa haddii dahabka aad qiimihiisa waxaa la fiirinaya mar kasta dahabka waxaan garanayaa beriga aan bilaabi jirnay axaadiista aan bilaabi jirnay oo baabu zakaat cumdaha inoo hermayna markaan soo marayni ayaa waxaan garanayaa saddex boqol iyo wuxuu joogay iyo labaatan kun uqaybi eh, ah, uqaybi sideed saddex boqol iyo labaatan kun uqaybi siddeetan iyo shan gram gram meeqaa joog ya meequu joogay saddex kun todoba boqol taqriban meelaas u joogay haddana meequ maraya shan kun sideed baa laga hadla marka waa wax aada eh, u socda marka mar kasta adiga waxaa miqyaaska ah siddeetan iyo shan garaam oo dahab ah. bas intaas haddii ay xoolahada gaaraan zaka laga rabaa oy laba iyo toban biloodna ka soo waaya nabigan wuxuu ku khatimay calayhi salaat slam fattaqi waxaad ka iska ilaalisaa dacwat almadluum qofka laga gardaran yahay ninkan waa madax nabi maxamed soo diray calayhi salaat slaam xoolo inuu soo arooriy soo aruuriye oo zaka ayaa la amray sulto iyo awoodna waa leeyihi marka qofka awoodda le inta badan waa madina an yadlim wuxuu u dhow yahay inuu wax dulmiyo lianna qofkan wax laga qaada waa miskiin inta badan hadda qolyahan kaanjooga maarki somarkin meelahan iyo cashuuraha qaaday kuwaas khaasatan cashuurta aanan go'nayn oo caanaha iyo qoryaha iyo eh, qudaarta iyo laga qaado intuu rabo marinaya meeshii laga qaadi lahaa muxuu ahaa eh, boqol shilin wuxuu han boqolbe haddii ka alaabta inuu ka dafka siisani waa daanim wاtaqwi dacwat اlmadluum haddii marka suldo marba qofka loo dhiiba waa inuu dulmiga iska ilaaliya oo cadaalad aad ugu dadaalo maxaa yeele awood markaad leedahay waxaa weeyaan dulmiga uu kuu fuduji naftana bini aadamkana waxay ka samaysan tahay dulmi jacayl inay wax ka adkaato oo wax ay muxuu ahaa maamusho oo wax ay muxuu ahaa kor ugu imaado aad bay u jeceshahay nafta bini aadamka nacam xaaji kuwan Ah, meel kastaba ah, laakin de mشhkiladii waxaa lagu qaasaya wtaqi dacwaة الmaظluم wtaqi dacwaة الmaظluم qofkii wato oo ah, mxuu ahaa xadiidkaas wato horta ma laga qaadi karaa su-aashtaada ma banaanta in laga qaado qof asagaba dhimani oo boorkaas iyo qoraxdaas iyo halkaa fadhiyo oo meel sandaqad aan la siinin walaa xaq aan lahayn walaa boos aan loo ogoleen laxaaqah mararka qaar in la yidha canshuura laga qaadi canshuurta laftarkeeda laisku haya hayso ha kuwaan dumarka xiran yihin waa muxuu aha waa zakat alxuliy waxa loo yaqaana zakat alxuliy dumarka kale isku qurxinayaan waa mas'alo khilaafi ah culimmada waxay leeyihiin laba laba ariiqaa la maray ariiq waxaa weeyaan zaka laga rabaa zaka waa laga rabaa hadduu marba siddeetan shan gram gaaro qaarna waxay leeyiin kun gram hadduu xataa gaaro oy marba isku qurxinaysa aa laga raba mala wax laga raba haba yar mala madhabkiina marka muxuu adinka reer nairobi ma bixisaan mise waa iska dhaaftaan ya shee muuse ma bixisaan may <laughs> absan ya ma alfaqr aksha calaykum walakin aksha an tubsita calaykum adunya fatanaafasu fiha horta faqri haka baqina fadl fadl hay a a sa a sa alcumuum marka qofkii tawaruc iyo isaga oo diintiisa ilaashana zake ka bixiyana wax dhibaato ah ma lahan wax dhibaato ah ma lahan qofkii aan ka bixinina meel cidlaa laf laf laf laf muxuu ahaa angegin ama qalalan toobin kuma hayo oo meelu cuskado ayuu haystaa marka kolleyba nin walba sidii asaga u muuqata unbuu mari doonaa insha allah a dawada waa tanaan sheegaysa maqlid a a a xaaji cumar khayr laa ku siiyo mas'alada ayada ah aayadda waxaa jirta ilaahay wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk inay iskhilaafaan kama zuulayaan ilaa in yarood ilaahay naxariista mooyane khilaafka maxaa keena khilaafka waxa keena waxaa weeyaan nas cad oo saxiix oo meel looga leexdaan lahayn laiskuma khilaafo waaqiimu الsalaa salaada ooga yaa isku qabsada wa zakaa zakada inay waajibta laiskuma qabsado lakin waxaa laisku qabsanayaa nas naskaas waxaa laisku qabsanayaa naskan waa saxiix ama waa daciif markuu ninkan daciif waa leeyahay wuxuu haystaa wax ay ula muuqato inuu daciif kanna saxiix waa uu leeyahay wax inay saxiix tahay ula muuqato u haystaa sow maaha nacam mid baa saxa laakiin labadaba wax cad gacan laguma hayo oo kaba soo qaadta hadda su-aalaan insiini nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam markuu ka soo noqday dagaalkii axzaab markuu ka soo noqday oo dee muslimiinta ay baabi'i gaareenoo id jaa-uukum min fawqikum wamin asfala minkum min fawqikum min asfala minkum waizaaqat اlabsaar wabalagat اlquluub xanaajir watadunuuna bilahi dunuuna hulaalika btuliya lmuminuun zulzulu zilzaala shadiidan ay dhacday xilliga ayad ahayd ood ilaahay markii dambena fa arsalna calayhim riixan wa junuudan lam tarawha dabayl iyo ciidan aan la arkayno malaa'iga ilaahay uu ku diray gaaladii oo la rogay nabigeenna calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi oo dagaalka u dhammaaday oo la hubsaday wuxuu yidhi laa yusaliyanna axadu minkum ilaa fi bani qurayda qof adinka idin ka mida yuusan ku tukanin meelaan ahayn bani qurayda niminka yahuud ahaa oo reer bani qurayda oo hawshan kulli abaabulay iyaga ayaa shaqo laga qabanayaa ee meesha ayadaa lagu tukada casir meel kaleyaa lagu tukan qof adin waryaada dhegaysta saxaabadii la hadla qof walba ha ku tukada bani qurayda meel kaleyaa lagu tukan waa la baxay marka amarka nabigaa la qaata alay sla waa la siday sidii loo socday marka qoraxdiia godka gashay ha qoraxdii qoraxdii may tukanin qoraxdii marka way sii dhacaysaa raggii marka waa laska hor imaaday waryaada nabigeena amaruna bixi sal slam wuxuu dhahay bani qurayda meelahan lagu tukan soo ma garan eh, seen wax yeelna qaar waxay yidhahdeen annaga meeshii meelaan ahayn xaaraan ka cisha fajarna hala gaaro annaga meel aan bani qurayda ahayn cag haba ka yaabin salaad inaan ku tukano casar qolana waxay yidhaahdeen war nabiga calayh salaa slam saas ulama jeedin wuxuu la jeeday inaadun aan aan muxuu ahaa degdegno dadaal baa naga rabay ee meeshay ku tukadeen kuwana markay qor haddaan ad kadib mesh tagan salaada casir tukadeen nabiga calayh salaa slaam falam yucanif axad alfariiqayn labada guruubba mid uu cambaareeyey amaba uu ku qayli ma jirin marka waxyaaba la isku khilaafa waxyaaba noocaas oo kale wa oo waasica iyadana dhibaatana aan lahayn intaasoo kale wa marka masaaisha la isku khilaafsa arkaysa oo marka hadda ay leeyihiin muxuu ahaa waxaa la bixinayaa Eh, akaatulxuliyiga waa laga bixinaya oo gabdhaha isku qurxiyaan waa laga bixinayaa eh, zakada iyo marka leeyihiin lagama bixinayo waa sidaas oo kale meelaha ah, naam waay xadiidka laba kun afar boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadii xasan isnaad weyaan qala imam nasa ala sl abarna moxamed ibn cabdillah asanani wa qaala xadaana muctam bn sulayman wa tabt qaala samictu bahz ibn xakiim alqushayri waa saduuq yuxadi isagoo ka warramay can abihi abiis xakiim ibn mucaawiyat alqushayri waa saduuq isna can jaddi awowgiis mucaawiya ibnu xayda صaxaabi waa jaliil ah radia allahu tacala arda qaal wuxuu yidhi mucaawiya qultu waxaan idhi yaa nabiy allahi nabiga allow maa ataytuka maa ataytuka kumaan imaanin xataa xalaftu ilaa aan ka dhaarta akara min cadadihinna tiradooda tiradooda in ka badan liasaabici yadayhi labadiisa gacmood farahooda in ka badan wuxuu yidhi maa aataytka kumaan imaanin xataa xalaftu ilaa aan dhaarto akara min cadadihina tiradooda in ka badan yani toban jeer ka badan aan dhaartay liasaabici yadayhi labadiisa gacmood farahooda ayuu ula jeedaa waa tawdiix iyo caddayn muxuu ku dhaartay anlaa aatiika inaanan kuu imaanin walaa aatii diinaka diintaadana aanan u imaan qaadanin saas ayaan toban jeer ka badan ku dhaartay wa innii anna kuntu waxaan ahay imra'an qof ayaan nahay laa acqilu shay-an waxba aanan ogeyn oo jaahilnimo iyo gaalnimo ayan dhitirtay ayaan ahay marka iyada waaye laakiin marka iyada waa muslim raba ama muslim ama muslim raba wa innii anna kuntu waxaan ahay imra'a nin ayaan nahay laa acqilu aanan ogeyn shay-an waxna ilaa maa callamanii allahu caza wajal alweyn wuxuu baray mooyane i wa rasuulu rasuulkii sala allahu alay wasalam wa innii anna as'aluka waxaan kugu weydiinayaa biwaxyi illaah waxyiga ilaahay ayaan kugu weydiinayaa waa kitaa waa muxuu waa qur-aankii iyo ilaahay waxyigiisa bimaa bacadaka muxuu kula soo diray rabbuka rabbigaa ilayna annaga waxyiga adig lagu soo dhiibaan kugu dhaariye ilaahay muxuu soo dhiibay maxaan dan waddaa ilahay muxuu kula soo dira odnoo wadaa kow qaala wuxuu yidhi bilislaam islaamnimadii iyo tawxiidkii iyo barwaaqadan iyo khayrkan ayaa muxuu aha lila soo diray oon wadaa waaya qultu waxaan idhi wamaa aayaatu اlislaam islaamka calaamadihiisa iyo tirarkiisa maxay tahay qaala wuxuu yidhi nabigeena sala اllah alay slam an taquula waa inaad tidhaahdo aslamtu waxaan u hogaamiyey oon u dhiibay wejhi wejigayga ilى اllah alla weyne ayaan u dhiibay watakhallaytu wax kasta oo ilaahay aan ahayna subxaanaه watacaala waan ka siimay waan isaga tagay waan iska deeyey waa tawxiidkii waa laa ilaaha ila اllah waa tawxiidkun ma ilaahay baan isu dhiibay waxaan ilaahay ahaynna shuqulkuma lihi o qodobka koobaad kaas waa tan labaadna watuqiima asalaata salaada aada ogtid watu'tiya azakaata zakadana aad bixisid marka maxalushaahidka maxay tahay marka watu'tiya azakaa zakada aad bixisid waajibaadka marka waxay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajib yeelay muslimiinta ama faraaishay ka mid tahay weliba shanta tiir islaam ayay ka tahay nambarka saddexaad ama ah, qodobka saddexaad xadiidka laba kun afar boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي amat akhbarna ciisa ibn masaawi الbaghdadi waa saduq qala xadaثna moxamed ibnu shucayb ibnu shaabuur addimishqi waa saduq saxiix اkitaab can mucaawiya ibnu salaam addimishqi waa hiqa can akhiihi walaalkiis oo zayd ibnu salaam zayd ibnu salaam alxabashi addimishqi waa iqa annahu isaga ahbara wuxuu ugu warramay can jaddihi awowgii abi salaam abu salaam waxaa la yidhaha mamduur mamduur alxabashi iqat yursil can cabdiraxmaan ibnu hanam aynka ma kor dhaban yahay mis waa hoos dhaban yahy mis waa godan yahy ya ya hanmin miya hanmin bifatxi اlhayni wa sukuuni nuun soo saa maaha waaya can cabdiraxmaan ibn hanmin ninkaasna waxaa weeyaan waxaa laisku hayaa ma saxaabiba cabdiraxmaankaas mis saxaabi maahan cijlin wuxuu ku sheegay kibaar taabiciin in kaana صaxaabiya radia allahu taala arda in kaana taabiciyan faraximah اllah ana abaa malik alasjaci aلصaxaabiy aljaliil radia allahu taala arda xadadu wuxuu u sheegay ana rasul rasulka sl sl rsulkeen inuu yidhi isbaaqu lwuduu'i weysada oo la wanaajiyo shatru اliimaani waa iimaanka nuskiisa walxamdu lilaah ilaahay amahadsan in la yidhahdana tamla'u lmiisaana miisaanka ay bud kasiisa ay buuxisaa wاtasbiixu subxaana allahi iyo wاtakbiiru allahu akbartana yamla'u wuxuu buuiya wuxuu buuxiyaa aلsamaawaati ciraryaalka walarda arada ayuu buuxiyaa wالsalaatu salaadana nuurun waa nuur wazakaatu zakadana burhaanun waa daliil qofka iimaankiisa ay daliil u tahay zakadii maxalushaahid mujadan wالsabru sabrkana diyaaءun waa iftiin wاlqur'aanu qur'aankana xujatun laka adiga ayuu doodaa kuu yahay oo looyar uu ku yahay iyo abukaata aw calayka ama adiga ayuu muxuu ahaa kugu marqaati furi saas ayuu nabigeenna ileh sala allahu alay waslm xadiidka laba kun afar boqol iyo sideedii soddonaad waa xadid daciifa ah. qaala alimamu nas axbana moxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilxakam waa iqa can shucayb ibn ley ah, ibn sacd waa iqatu nabilu faqiih can ley ibn sacd imaam ahli misr waa iqatun tabtun xuja qaala anbaana waxaa noo warramay khaalid ibn yaziid aljumaxi waa iqatun faqiih can ibn abi hilaal waa ibniga ibn abi hilaalkaas waa saciid ibn abi hilaal saciid ibn an saciid ibn abi hilaal weeyaan saciid ibn abi hilaal alleyثi waa saduuq can nucaym ibn اlmujmir nucaym ibn cabdillahi اlmujmir waa iqa marka kunyadiisuna abi cabdillahi qala wuxu yhi akhbarnii waxay warrami suhayba suhayb almadani waa maqbuul annahu suhayb samica inuu ka maqlay min abi hurayrata radia allahu ta arda iyo wa min abi saciid اkhudri sacd bin malik bin isnaan radia allahu taala arda yaquulaani iyagoo labadooda khaabana waxaa noo khudbay rasullah baa noo khudbay sal sl iman maalin faqaala rasuulkan wuxu yidhi sal slm aladii alih baa ku raartay nafsi nafteed biyadii ay gacanti ku sugan tahay alaaثa maraatin ayuu nabigeena saas sal slm waladii nafsii biyadih waladii nafsii biyadih waladii nafsii biyadih uma kadibna akaba markaasuu nabiga weji weji u dhacay faakaba kulu rajulin qof kasta wejwaji ayuu marka muxuua u dhacay waa sujuudoo kale midna yabki isagoo oyni laa nadri ma ogin calaamada xalafa nabigu wuxuu ku dhaartay ma garanayn nabigu intuu dhaartay ayuu marka oohin la dhacay uma rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu mar kor u qaaday fii wajhihi lbushra wejigiisana ay bishaaro ay ka muuqato iyo farxad fa kaanat waxay ahayd bishaaradaas iyo farxaddaas axabba ilayna mid annaga xag annaga laga kaalgacayle badanya min xumri annacmi geelikiisa cascas oo carabta aad ay u jeclayd gaafka uma gaafka mise waa casaanka qaala uma qaala wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiran yusalii tukada asalawaati alhamsi shanta salaadood oo yasuumu sooma ramadaana bisha ramadaan wayukhriju bixiya azakaat zakada bixiyo wayjtanib alkabaa'ir dembiyada weyn asabci ee toddobada ah ka fogaado ilaa hadduu jiro futixat waxaa loo fula lahu isaga abwaabu ljanna jannada albaabeed ayaa fag loo siiyaa faqiila waxaa loo dhihi udkhul gal jannadii bisalaamin ku gal weyaan xadiidka sanad ahaan waa daciif laakiin macaanida uu ka warrama kulli adilo kale oo min alkitaab wasunna ayaa caddaynaa weyaan xadid laba kun afar boqol iyo sagaal iy soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasaci caleyh raxmat akhbaranii camr ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu kaiir alximsi waa saduuq qaala xaddatana abi abiis waa cuثmaan ibnu saciid alximsi waa iqatu caabid can shucayb ibn abi xamsata waa iqatu caabid can zuhri mamed shaabizuhri waa imaamkii qaal abarnii ii warramay xumayd bn cabdiraxmaan ibn cawf wa iqa ana abaa hurayrata radia allahu ta arda qal abu hurayra samictu rasul ayaan ka maqlay sal allah ala slam yqulna rasuulkeena isagoo le man anfaqa qofka bixiyo zawjayni laba nooc ama laba sinfi oo min shayin wax ah min shayin shay oo min ashaai waxyaabaha ka mida ah fii sabila jidka alla ku bixiy waxay ahaadaan laba shay nooc kasta ha ahaadeen qofka jidka alla ku bixiyo duciya waxaa loogu yeeraa min abwaab aljanati albaabada jannada ayaa loogu yeeraa waxaa la dhihi yaa cabdallah addoonka allow haada shaygan aad bixisay khayrun laka aduu khayr ku yahay waliljannati jannadan ay u sugnaadeen baabun albaaba ayaa u sugnaadeen faman kaana qofkaas min ahli asala ahli salaat oo salaad badan duciya min baabi salaa albaabka salaada loogu yeeri waman kaana qofkaas min ahli jihaadi ahli jihaadna duciya min baab aljihaad baabka jihaadka loogu yeeri waman kaana qofkaada min ahli asadaqati ahli sadaqana duciya min baabi sadaqati baabka sadaqada ayaa loogu yeeri waman kaana min ahli siyaami qofka ahlu soomka ahna duci waxaa loogu yeera min baab rayaan okanaanta baabka loo yaqaan ayaa loogu yeeri waan soo marnay baaburayaankan qaala abubakrin sidiq wuxuu yidhi radia allahu ta ada hal calىa man yudcaa min tilka alabwaabi min daruura hal calaa man yudcaa qofkii loo looga yeero hal calaa man yudcaa min tilka alabwaabi albaabaha iyaga ah qof looga yeero korkiisa miyuu ahaaday min daruuratin wax dhibaato intaas oo albaab ah qofkii looga yeero yaعni hal calىa man yudcaa min tilka اlabwaabi min daruura albaabadaas albaab ka mid ah riwaayo kale cadaynaysa qof looga yeera ma wax dhibaataha ayuu qabaa riwaayo kale waxay ahayd ma ahaanin qof albaabada albaabka mid looga yeeray wax dhibaato ma hayso marna waa istifhaam marna waxaa wey asagaaba sheegi labadina waa isku macno waxay u kala duwan yihin lama arko eh, fahal yutcama loogu yeernabay allow minha iyada xaggeeda kulliha dhammaanteed axadun qof yaa rasul rasuulka allow qof intaasu albaabaad sheegta loogu wada yeeri hebelow ebelow ebelow laga dhihi ma jiraa qaala wuxuu yii nabigeena sal sl nacamha wainii ana arju waxaan rajayna an takuuna inaad ahaato minhum adiga yacni abaa bakrin ayuu lo jeedaa radia allahu tacala canhu arda baabu taqliidi fii xabsi zakaati baabu taqliidi adkayn la adkay ayuu baabkan u baab yahay fii xabsi zakaati zakada oo la reebo oonan la bixinin lisku adkeeyo oo dembigeeda iyo cuquubadeeda inay adag tahay la sheegay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa a abarna hanaad ibnu sari abu sari waa iqa fii xadiidihi xadiidkiisu can abi mucaawiyata maxamed bin hasin dariir ayuu ka wariyey iqatun axfad اnnaasi lixadiidihi alacmash waqad yahimu fii xadiidi hayrihi waqad rumiya bilirjaac intaas ay isu daba taallo can acmash waa sulaymaan ibnu han kahili can macruur ibnu suwayd alasadi waa iqa can abi dar اkifaari radi allahu taala arda qala wuxu abu dar jiئtu ilى اnebi nabigaan imid sal slm wa huwa nabigana jaalisun alayh slat slam jaalisun uu fadhiyo fii dili اlkacbati kacbada harkeeda uu fadhiyo falamaa ra'aanii goortuu arkay muqbilan xaalaanay mid isaga soo qaabila u soo jeeda qaala wuxuu yidhi hum اlaksaruuna warabbi alkacba hum ayaga ayaa alaksaruuna kuwa khasaarada badan oo khasaare rabbiga kacbada ayaan ku dhaartay saasuu nabig yih sal slm faqultu waxaan ihi maali nabi allow see u jiraan maxay gu dhac aniga in hadalka isaga loola qasda ayuu u maleeyey wuu naxay lacalli waxaan mudanahay unzila in lagu soo dejiyey fii anig shay in qur-aan lagu soo dejiyey oo dembigayga bannaanka lasoo dhigay ayaa dhici karta mi saasoo kale ayuu muxuu ahaa dareemay ama u hadlay qultu waxaan idhi man hum waa kuwe fidaaka abii wa ummi aabbahay iyo hooyaday aan kugu furta eh kuwaas khasaaray oo inay khasaaradaada rabbigii kacbada ugu dhaaranaysa waa kuwe qaala nabigeena wuxu yih sal slm alakharuuna amwaala waa kuwa xoolaha ugu banaanta badan kuwaas waa kuwa khasaaray oo nabigeen ku dhaarna rabbulkacba alakharuuna hum اlaksaruuna wa rabbi alkacba saas weyaan alakharuuna kuwa banaanta badan amwaalan xagga xoolaha ilaa man qaala qofkii sameeye mooyan qaala bimacnaa facala waa ilaa man qaala qofkii sameeye mooyan haakada wahaakada wahaakada saa iyo saa iyo saa cid samaysa mooyane inta kale waa kuwa khasaarayo nabig sal l slm xataa faqultu waxaan idhi xataa xaa waa xataa sooma xataa nabigu wuxuu ku cantoobiyey saas ku shubay bayna yadee hortiisa wa can yamiini midigtiisa iyo can shimaali saasuu yidhi saas iyo saas iyo saas ayuu nabig yiri sal slm xoolihii dee dhan walba u shubo uma kadibna qaala wuxu nabigana sal slm waladii alihii nafsii waladii allihii baan ku dhaartay nafsii ay naftaydi biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay laa yamuutu ma dhinto rajulun rajul horaan waxaan u sheegnay ood ogsoontihiin markii yad alla laga hadli waa yad taliiqu bijalaali اllaah wa daatihi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi wa malakuutihi yad bini aadan weligaa ay hadda sawurin lidaalika dadka oo taawiilka sameey oo yadullahi marka la yidhah qudratullahi ku tafsiiriy laba maxduur ay ku dhacana culamada dhahan laba dembi ay ku dhacayaan dembiga koobaad waxaa weeyaan waxay ku dhacayaan tashbiih ilaahay bay horta khalqigiis ku shabahayaan marka hore qalbiga ay ka shabahayaan ilaahay basharka ay isku yacni marka yad kusoo dhacdo yadda yadullahi marka la yidhahdo yadda bini adamka kusoo dhici tashbiih horta lugaha ma la galeen dhooba la yidhah tashbiih oo allah ay bini aadam ekeysiyeen qalbiga kaaga ekeysiyeen oo kadibna qudro iyo ilahay qudro sooma dhihi kara yadullaahi markuu alla lahaa waladii nafsii biyadihi waladii waladii nafsii biqudratihi nabiga ma dhihi waayo ala sla ma qabo inuu carabkaas ma qabo ma dhihi waayo maya afsaxu carab waa waa wax cad laakiin yadullaahi waxay la too tahay xayaat ullah xay so-aan lama noola oo qulyahan mucailada ay ogol yihiin inuu ilaahay nool yahy way ogol yihiin xayaatada ilaahay marka biniaadamka waa nool yahay isu raadi marka adi ya matan biniaadamka oo meel ka bilaaban oo meel ku dhammaanay oo dhimasho iyo xanuun iyo fulaan maraysa miya maya ka duwan marka walilaahi almaal aclaa marka waxaa weeyaan markii laga hadla yad alleh amaba istiwa alle laga hadlo amaba sifa sifaatka ilahay laga hadlo subxana wa tacaala weligaa bini aadan isu kuu soo dhicin allah xaggiis aad sifada alle la aad waaya wladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ku sugan tahay laa yamuutu man inta oo fayadacu ka taga ibilan geel oo baqaran ama lo lam yuaddi uusan gudinin zakaataha zakadeedii ilaa haddii uu jiro jaaءat way imaadaa geeli io loodibe yowma اqiyaamati acdama maa kaanat inta ay ahaat intay ugu weynaan qabtay ama jirtay wa asmanahu ugu buuri badnayd taطa'uhu waxay kula istaagaysaa biakhfaafiha qofkeeda geela ayaa qofka loo loo isticmaala lugaheeda weyaan watandaxu amaba muxuu ahaa cagta watandaxu waxay ku feertaa ay ku hertisaa biqurunihaa waxaa weeyaan geesaheeda kulamaa nafidat goorta ay ka baxda aakhiruhaa neefka u dambeeyey ama inteeda dambe saas uga baxda uciidat awaluhaa kuwa koobaad hadana lagu soo celiya saas saasaa marka maanta labiiy tobanka muxua saasun bay dulmari ugu tumani oy muxua geesaha ku durduraysaa xataa yuqdaa bayna الnaas ilaa dadka la kala xukuma isaga halkaas ayuu u jiifayaa saasuu nabig sal ا slm xadiid laba kun afar boqol iyo iyo kow iyo fartanaad una dambeey cashirkan insha allahu tabarak wataala caawa akhbarna mujaahid ibn muusa almkrmi wa iqa qaala xadaثna ibn cuyayna wa sufyaan can jaamic ibn abi rashid alkahili wa iqaة faadil can abi waئil shaqiiq ibn an cabdilahi bni mascuudi radi allahu taa an hudali qala wuxuu yidhi cbdilahi bn mascuud qaala rasu rasulka wuxu yh sal slam maa min rajulin ilmajri lahu isaga u sugnaaday maalun xoola laa yu-addi uusan gudanayn xaqa maalihi maalkiisa xaqiisa ilaa hadduu jira jucila lahu waxaa loo yara awqan qoorduub qoorta wa loogu wareejiyey awq fii cunuqi qoortiisa shujaacun aqrac waa mas bidaarlah oo sunta ay ku idasha wa huwa isagan yafiru minhu ka cara wa huwa isagan yatbachu dabageli uma qara'a wuxuu akhriyey mistaaquhu rumayntiis hadalkaas min kitaab illahi kitaabka alla caza wajal walaa yaxsabanna yayn malayn aladiina kuwii yabkhaluuna ku bakhaylaayeen oo ku gacan adkaanayeen bimaa xoola aataahum allah alweyne uu min fadlihi fadligiisa huwa isaga ayaa khayr lahum huwa kay huwa khayran lahum isagaa u khayr badan yacni inay bakhaylnimada waxa u keeni inay bakhaylnimadaas iyo haysashadaas inay u khayr badan tahay ay aaminsan yihiin bal iskaba dhaaf in khayr badan yahay huwa isaga sharu lahum uu shar badan yahay inay haastaan xoolaha ku dhegnaadaan ay ku bakaylaan shar iyo masaa'ib ay u tahay sayuطawaquuna waxaa lagu qoorduubi doonaa bmaa xoolo bakiluu bihi ay ku fara adeygeen ay ku bakayleen yowma alqiyamati maalinta qiyama isagoo shujaacun aqra ah oo mas ah ayaa qoorta loo gelina waa qolyaha zakada iyo xaq اaqriba xaq اmasaakiin xaq اjiiraan xaq اmustaxiqiin aanan ka bixinin kuwa ayaga saas ayaa la yeeli doona ayuu nabigeena cadayna sal slam ayad qur-aanka ayuuna u deliishaday hada wallah aclam w sal اllah sl l abdi rasul